bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu qala الnaظim raximah اllah wman أtىa bma عlayhi min cml qad اstaxaqa ma lah عlى اlcml waman ataa qofkii <clears throat> la yimaado bimaa wixii calayhi isaga dushiisa ahaaday oo min camalin camal ah qad istaxaqa wuu mutaystay maa ayuu mutaystay shay lahu isaga u sugnaaday calal camalina ugu sugnaaday camalkaa korkiisa ayb qaacidadan marka waxay leedahay shaygii wax laga ratibo wixii laga ratibay qofkii markuu kulligeed la yimaado wixii laga ratibayna wuu helaa ayb oo haddii uusan la imaanin wixii loo diray kulligood uunan la imaanin hawaabtii iyo wixii laga ratibay ma helaayo ayb waman ataa qofkii la yimaado bimaa wixii calayhi isaga korkiisa ahaaday oo min camalin camal ah kulligiis la wada yimaado yacnii camalkii shuruud haddii uu leeyahay hadduu arkaan leeyahay haddii uu leeyahay waxyaabo kale haddii dhowr waxyaabood laga ratibay camalkaas taabagalkiisa kulli qofku markuu la yimaado ayuu wixii hawaaba ku xiranna uu helaan qad istaxaqa wuu mutaystay maa ayuu mutaystay lahu isaga u sugnaaday cala alcamali camalkii korkiisa ugu sugnaaday qaala wahaadihi qaacidatun shariifatun wahaadihi tani qaacidatun qaacido weeyaan shariifatun sharaf badanoo fiicaad u sharaf badan kahiiratu lfawaa'idi fawaa ay aada u badan tahay wa macnaaha macnaheeduna waxaa weeyaan anna shay-a shayga almurataba la ratibay lagu xiray calaa shay-in shay korkiisa aakhara kale laa yastaxiqu qofkii ma mutaysanayo maa rutiba wixii laga ratibay calaa camalihi camalkiisa korkiisa xataa yafcala intuu ka sameeyo qofka kullahu dhammaantiisa wixii loo diray oo dhan markuu la yimaado ayuu helayaa <clears throat> shay maalan haddii laga ratibay saddex shay ninkii waxaas yeelo kaasna sameeyo kaas sameeyo ajarkaasuu leeyahay saddexdii laga ratibayba inuu markuu sameeyo bimajmuucihinna ayaa ajarkii uu ku helaya haddii bimajmuucihinna uunan u samaynin ma helayo ajarkaas maalan shaygii waktina waa loo yeelay tirana waa loo yeelay meelna waa loo yeelay saddexdaas markii laysku helaa ajarkii la gaarayo haddii meeshiion la joogin labadii kale ay joogaan ma ma helaayo ilaa saddexdii marka ay wada jiraan iyuu ku gaari karaa un ayb wain facala haddii uu sameeyo bacdahu bacda shayi shaygii qaarkiis istaxaqa biqadrihi qadarkiisii oo kale ayuu ku mutaystaa oo <clears throat> wixii laga ratibayo dhan ma gaarayo ma helaayo wayatakharaju calaa haada kan waxaa ka baxayo masaa'ilu masaa'ilu masaa'il minhaa waxaa ka mida alijaaratu ijaaradii waljicaalatu jicaaladii laa yastaxiqu اlmu'jiru kii wax kireeyey ma mutaysanayo alujrata ujrada wala almajcuulu lahu ayb kii wax loo yeelayna oo jicaalada loo sameeyeyna ma mutaysanayo aljicaalata jicaaladii xataa yastawfiya almusta'jiru musta'jirku intuu ka oofsado annafca nafciga intuu ka dhammaysto ayb waxataa yafcala almajcuulu lahu kii wax loo yeelay oo jicaalada loo yeelay ilaa uu ka sameeyo isagana alcamala camalkii yani wuxuu leeyahy qaacidadaani waa qaacido marka meelo badan ku xirxiran oo meelo badan soo hoos gasho meelaha ay gashaana waxaa ka mida ijaarada iyo jicaaladu tusaale uga soo qaatay maalan qof baa qof wax ka kireeyey manfaco ayuu ijaaray guri ayuu nin ka ijaaray gurigii uu ijaaray bil waxaa lagu heshiiyey boqol dollar in la qaado bishii maba la gaarinba mana la manfacadiina waa baaba'day intaan bishii la gaarin shan iyo toban maalmood oo kale markii manfacadii laga oofsaday shan iyo tobankii kale waa laga oofsan waayey qofkaasi marka muxuu leeyahay boqolkii waxay ku xiran tahay soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood ma la gaarin qadar yar baa la gaaray qadarkaasu ujradiisu yeelanayayb oo alujratu tataqadar ayb baabuur baa meel laga soo ayaad ka soo raacday waxaa kula soo heshiisay xamar inuu kuu geeyo intaas toban kun labaatan kun waxay ahaato meel dhexe ayaa baabuurkii ku ciladoobay muxuu mutaysanayaa alujratu tataqadar ayb labaatankii kun ma wada qaadanayo kulligeedna ma laga wada tegaayan meeshii ima geyni waxba iguma lihid ma jirto iyadana waa la qadarayaa marka hadday nus ahaydna toban kuna la siinayaa hadday ahayd ulus hadday ahaydna labaatankii uluskeedii buu yeelana ujradii marka waa kacsa dadku waa iska tagaan waxay u haystaan marka haddaan loo dhammaystirin manfacadii waxba inaysan qofkaan uunan kulahayn lahayn xaqdadoo bay wataani ogow markayb jicaalada iyaduna waa sidaasoo oo kale wa jicaalada waxay tahay qofka in la yidhaahdo shaqadaas ii qabo addoonki iga dhumay ama waxaas meeshaas aan ka waayay ninkii ii keeno wuxuu leeyahay haddaad ii keento intaasaa leedahay waayo haddaan kuu keena meeqaa isiinaysaa intaasoo dollar dayib marka ninkii waa iska tegey wixii shaqadiibuu doonay boqolkaas yacnii ama lacagtaasi ma mutaysanaayo ilaa uu wixii oo dhammaystiran ka keeno haddii wixii oo dhammaystiran uunan keeninoo nus ou keeno <clears throat> maalan qofkan waxaa ka maqnayd laba boorso hal boorso usoo helay boorsadii kale waa maqan tahay nuskiisu iskala yeelanaya jicaaladii oo dhanna ma qaadanayo iyada wax la-aanna ma la dhigaayo lanna manfacu soo xasiliyey ayb qaacidada marka meelahaasay soo gelaya buu leeyahay wakadalika saa'iru shuruudi baa la mida shuruudaha intooda kale allatii shuruudaha oo filbeyci ku saabsan wanikaaxi nikaaxa dhexdiisa wanaxwihimaa iyo wixii la mida laa yastaxiqu ma mutaysanayo almucaawidu midka yacnii bedelka samaynayo labaad wax kala gadanayso bedelay sameeyeen midna lacag buu dhiibaya midna bedelkeedu qaadanaya mucaawidkii alciwada ciwadkii ma mutaysanayo xataa yafiya intuu ka dhammaystira bijamiici shuruud shuruudaha dhammaantood intuu ka oofiyo ayb markii shuruudihii laysku ogaa la helo helaya marka kalena ma helayo ayb wamimaa yadkhulu fii hadihi alqaacidati waxyaabaha qaacidadan soo gelaya waxaa ka mid a jamiicu alcibaadaati cibaadaadka dhammaantood wahuwa ana alcaamila kan samaynayo laa yastaxiqu ma mutaysanayo maa rutiba calayhaa cibaadada wixii laga ratibay ee hawaab iyo ah min athawaabi alkaamili thawaab dhammaystiran ah xataa yafcalahaa intuu ka sameeyo kaamilatan iyadoo dhammaystiran wain facala alcibaadata cibaadadii dayb haddii uu sameeyo walam yukamilhaa hadhan maba idin dhigna ma idinka aan wain facala alcibaadata cibaadadii haddii uu sameeyo walam yukamilhaa uunan dhammaystirin istixaqa min athawaabi hawaabka wuxuu ka mutaysanayaa biqadri maa facal intii uu sameeyey oo kale <coughs> ayb ayb waxyaabahan dhan marka waxaa laga sugay uu leeyahay bikhadi lmualif ayb nusakha qaarna waa ka dhaceen hoosuu ku sheegayaa wayufcalu اlbacdu min alma'muuri inshaqa ficlu saa'iri اlma'muuri ayb beydkaama idin dhiga abiyaadda qaar xataa waa dhaceen bikhadi lmu'alifaana lagu dhigay wayufcalu waa la samaynayaa albacdu qeyb ayaa la samaynayaa min alma'muuri ma'muurkii baa laga samaynayaa shaygii laysfaray inshaqa haddii uu dhibo ficlu saa'iri اlma'muuri ma'muurkii shaygii laysfaray intiisii dhinnaydee soo hartay hadday yacnii ay dhib keento oo qofku aanu awoodi karin wayufcalu اlbacdu min alma'muuri inshaqa ficlu saa'iri اlma'muuri beytkaa marka saas wayufcalu waa la samaynayaa albacdu qeyb ayaa la samaynayaa min alma'muuri shaygii waajibka ahaa ama sunnadaba ahaa yacnii ma'muurka shayga ahaa qaarkii ayaa la samaynayaa goormana inshaqa haddii uu dhibo wa ficlu saa'iri اlma'muuri intii kale ee ka dhinayd samaynteedu hadday lagu dhiboonayo dhib keento intii la awoodaa la samaynayidaa umira alcabdu addoonka haddii la faro biamrin waajibin amar waajib ah aw mustaxabin ama sunno ah faimaa an yuqadara calayhi faimaa an yaqdira calayhi inuu awoodo ayb kullahu dhammaantiisa waimaa an yajwaima an yacjiza canhu inuu ka caajizo kullihi dhammaantiisa waima an yaqdira calaa bacdihi inuu awoodo wayacjiza can bacdihi qaarkiisna uu ka caajizo saddexdaas ixtimaal un amarka loo diray inuu kulli wada samayn karo inuuna wada samayn karin oo ka wada caajizo qayb inuu samayn karo qaybna aanu samayn karin fain qadara calayhi kullahu dhammaantiis haddii uu awoodo facalahu kullahu dhammaantiisuu samaynaya wain cajaza canhu hadduu ka caajizo kullahu dhammaantiis saqata canhu ficluhu kulluhu ficilkiisa dhammaantii waa ka dhacay wa amaa hawaabuhu wa ajruhu hawaabkiisa iyo ajrigiisu fa in kaana lahu niyatu niye haddou lahaa jaasimatun go-an niye jaasime ah haddii uu lahaa annahu low qadara calayhi hadduu awoodi lahaa la facalahu uu samayn lahaa fa ajruhu calaa qadri niyatihi waay markaas xadiidkii abi kabsha alanmaari macnahaasuu tilmaamaya ayb wain lam yakun lahu niyatu niyo hadduusa lahayn lam yakun lahu shay-un waxba ma laha ayb haddaa marka shaygii waa awoodi weysa laakiin niyad jaazima kuu hayso haddaad awooddaas heli lahayd waa samayn lahayd ma helin awooddii marka ajar waa leedahay xadiidkii nebigu uu yidhi sal llahu sala allahu calayh <clears throat> waali wasalama dadku waa afar oo nin marka cilmi iyo maal ilaahay isugu daray martabo fiican uu joogaa nin ilaahay maal eh, yacnii eh, cilmi uu siiyey maal aan la siinin ee isagu dhahayo haddaan maal yeelan lahaana hebel siduu yeeloo kalean yeeli lahaa ajarka marka fahumaa fi lajri sawaa labadii kalena waa tae xadiidku ay ku jirta iyaguna wain cajaza can bacdi اlma'muuri bihi shaygii laysfaray qaarkiis hadduu ka caajizo qadara calaa baaqiihi intiisa kalena uu awoodo facala wuxuu samaynayaa maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodayo minhum amuurka ka mida wasaqada canhu waxaa ka dhacaya xaggiisa maa lam yaqdir calayhi wuxuusan awoodaynin liqowlihi sala allahu calayh waalihi wasalama idaa amartukum biamrin amar haddaan idin amro faatuu minhu kala imaada ma staطactum intaad awoodaysaan kala imaada waa ma'muurkii marka markaas shayga manhiya manhi haddii uu yahayna waidaa nahaytukum can shayin fantahuu wax haddaan idinka reebo ka wada hara ayb laakiin ma'muurka waay waxa qaacidadan ay ku soconayso milu an yakuuna cindahu maa-un qaliil waaba inay agtiisu taallo biyo yar laa yakfii aysan ku filnayn liahaaratihi dahaaradiisa aan ugu filnayn fa innahu yastacmiluhu waa isticmaalayaa biyaha yar fii maa yakfii waxa isagu ay ku kaafinayso inta ku ay ku filnaysiinayso ayuu u isticmaalayaa wayatayamamu can ilbaaqi inta kalena u tayamumsanaya qaacidadana lagu socdaa wax yar oo biyo ah oo aan qubays kuu gaarin ama weyse kuu gaarin ayaa haysataa tayamum inaa iska aada maaha horta idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma stadactum kala imaam maxaa la awoodaa intaan intii aa ah ku dhaqi karto ku dhaq oo yacni marka gacmihii wejigii intay kuu gaarayso wixii soo hara marka see la yeel ayaa markaas tayamum aa lagu kabaa bedel oo marka uu tayamumsanaya inta kale tayamum caadi oo dhammaystiran intii la awoodayna waa la sameeyey intii aan la awoodinna bedelkeedaa la isticmaalay ayb qaacidaday ku socotaa waxaa la mid a qaacidadan xubintii biyihii in lagu isticmaali waayo qaarna lagu isticmaali karo gacantan waa kaa jiran tahay waa duuban tahay biyihii ma lagu isticmaali karo inta kale laakiin haa intaa awoodid dhaq tan soo maaha iyada bedel ula imaamu tayamum ayb idaa amartukum biamrin tanay ku socotaan ayb <clears throat> wain cajaza hadduu caajizo can gasli bacdi acdaa'ihi xubnihiisa qaarkood dhaqitaankooda liaafatin aafad darteed hasala wuxuu dhaqayaa maa yaqdiru calayhi minhaa wuxuu ka awoodayo wasaqada maa cajaza canhu wuxuu ka caajisayna waa dhacayaa wain cajaza can salaati salaaddii hadduu ka caajizo qaa'iman isagoo taaganna sallaa qaacidan fadhi buu ku tukadaa fain cajaza sallaa mutajican ayb fadhigii buu ka caajisay isagoo jiifo ayuu tukanayaa wain qadara an yusalliya bacda salaatihi haddii uu awoodo salaadiisa qaarkeed inuu ku tukado qaa'iman istaag wacajaza can ilqiyaami qiyaamkiina uu ka caajizo fii bacdihaa salaadii qaarkeed qaama waa istaagayaa fii maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodayo wasaqada waa ka dhacayaa maa cajaza canhu intuu ka caajizay intuu istaagi karo waa istaagaya inta kalena fadhigiisu ka samaynaayb wakadalika fii zakaati اlfiri zakaatulfirigana lamid wa fi nafaqati nafaqadii liman tajibu qofkay waajibaysa nafaqatuhu nafaqadiisa ayb yuqadimu nafsahu buu hormarinaya uma alaqraba falaqrab nafaqadii dad badan bay waajib kugu tahay ma wada gaarto si ay u kala horeeyaan u kala hormarin kuwii wax waaye waxba laguma haysta markaayb wa afcaalu lxaji xajka afcaashiisana yafcalu qofka waa samaynayaa maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodaya minha uu ka awoodo wayastaniibu fi lbaaqi inta kalena naa-ib ayuu u samaysanayaa wuquufkii waa awoodaa wuquufkii oo kale waa awoodaa maalan mabiidkii waa awoodaa dhagax tuurkii ma awoodo qof u wakiilana hebelow orod iga soo tuur buu dhahayaa qaacidadani ku socota ayb acmaasha wixii layska samayn kara dawaafkao kale ma layska samayn karaa isagoo marka raakib oo laakiin dawaafi karaa isagoo la sidow dawaafi karaa ayb wakadalika sidaadaasoo kale maraatib اlamri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar alamru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar maraatibtiisa awaluha biاlyadi tan hore waa gacan uma biاllisaani uma biاlqalbi bal jamiicu اlcibaadaati cibaadaadka dhammaantood daakhilaة mid gelaysa waa taxta hadihi اlqaacida qaacidadan ayay gelaysaa idaa cajaza can bacdihaa qaarkeed hadduu ka caajizo facala maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodou samaynayaa minhaa oo cibaadaadkii ka mid ah ilaa fi sawmi wanaxwihi maahane mimaa laysa bacduhu mimaana ah laysa bacduhu qaarkiis cibaadatan uusan noqonaynin yani uu ku leeyahay wixii bacdigoodu cibaado noqon karaan bacdiga kalena aan noqon karin ma laa yeeli kara sidaas ayaa la yeeli karaa saas laakiin wax bacdigoodaba cibaado aysan ahaanaynin maya soonkii maalan qofka waa jiranya ma awoodo laakiin wuxuu awoodi karaa inuu afar saac baahnaado waxaa la leeyahay marka iska iska baahnaa afar saac hadhowna wax iska cun afar saac ka bacdi intaasaad awooddaa maya isagoo afar saac cibaado ma noqoto soon ayb ilaa fi sawmi ilaa fainahu idaa qadara ahy fainahu idaa qadara haddii uu awoodo calaa sawmi nisfi الnahaari maalinta nuskeed soonkeeda duuna baaqihi inta kalena aanu awoodeynin lam yu'mar biاlimsaaki afhaysasho la amri maayo ilaa nisfi الnahaar ou af haysto sababta waxba cibaadaba maba ahba intaan lianna alcibaadata maxaa yeelay cibaadadu majmuucu اlyowmi maalinka oo dhan oo laysu geeyey laa bacdahu ma aha ayb kadib beydkee idinkuga xigo wa maa nashaأa can maduunim idinku can ilma'duunim idinkuga xigta wkul maa nashaأa can اlma'duuni fadaka amru laysa biاlmadmuuni qaacidadan marka waa iska takraar waa hore usoo sheegay marka ku-celiskeeda laftirkeeda wakulu maa shay dhammaantiisoo nasha'a dhashay can ilma'duuni shay la idmay ka dhashay fadaaka kaagaasi amrun weeyaan amar amarka oo laysa bilmadmuuni kula damaanaya aan ahayn wixii shay ma'duunoo sharcigu idmay ka dhasho damaan ma leh qaacidada saas intaas waay yacnii ana alinsaana insaanku idaa facala haddii uu sameeyo maa udina lahu wixii loo idmay fii ficlihi loo samayntiisa loo idmay imaa min jihati shaarici looga idmay shaarica xaggiisa oo min jihati saaxibi اlficli ama ficilka ninka iska leh xaggiisa looga idmay wa nasha'a can dalika alma'duuni shaygaa la idmayna ou ka dhashay ashyaau ashyaa tuujibu damaan damaan keenayso low istaqallad hadday keli ahaan lahayd oy keli noqon lahayd kaana tilka alaahaaru aahaartaas waxay ahaan lahayd hadaran kaanad waxay ahaanaysaa tilka alaahaar raadadkaasi waxaa waxaa ka dhashay hadaran wax wax kasoo qaad aan lahayn hayra madmuunatin aan la damaanaynin bay ahaanaysaa yanii shay sharcigu idmay hadday ka dhashaan wax itlaaf iyo wax lamida ma la damaanayo ayb low shaygaas haddaan la idmi lahayn keligiis ou idinka qaali noqon lahaana waa la damaani lahaa wamafhuumu hada lbeyti beytkan mafhuumkiisu waxaa weeyaan anamaa nasha-a wixii ka dhasho can hayri lma'duuni fiihi shaygii la idmay kayrkiis fa inahu madmuunuhu waxaa laga fahmaya marka waxaan lagu idmin wixii ka dhasho waa madmuun isaga ayb famaa tawallada wixii ka dhasho can ilma'duuni fiihi wixii laysku idmay fa huwa taabicun lilma'duuni fiihi shaygaas ma'duuni fiigiibau raaca leanna horaan qaacido usoo marnay ataabicu taabicun taabicu mar walbaa waa taabic oo wuxuu taabic u yahay limatbuucihi haddii matbuuci marka ma'duun ou ahaa taabicina ma'duun ou noqonwamaa tawallada wixii ka dhasho can hayri اlma'duuni fiihi shay laysu idmay waxaan ahaynna fahuwa taabicun lahu hayru lma'duunkaasuu taabic u yahay ayru lmaduun waxaan laysu idmin waayo kanna ma laysu idmin markaas waa la damaanaa saasu ka wadaa mihaalu haadaa waxay tahay an yaqdaca inuu gooyo yadda hayrihi heyrkiis gacantiisii ayuu jaray ayb fayasrii dalika alqadcu baa wuu faafayaa ilaa itlaafi nafsihi buu u faafay naftiisiiba inay go-do ayb ow bacdi acdaa'ihi ama acdaa'diisii qaarkood inay go-aanba u siraayooday u faafay fahal tudmanu ma la damaanayaa tilka siraaya siraayadaas gacanta maaha waxa ka dhashay ee naftu ay u go-day ma la damaanaya amlaa laa mise maya aljawaabu jawaabtisaanay noqonay marka nin baa nin gacan kow ka siiyey gacantii marka go-itaankeedii iyo jaraaxadii ka dhalatay waa gudubtay naftii bay goysayba naam naftaas marka ma la damaanaa mase ma la damaanayo qaacidadani ku xiran aljawaabu in kaana alqadcu goyntu hadday ahayd qisaasan qisaas aw xaddan ama ay xad ahayd fa ina siraayatahu siraayadiisa hadarun waay lanna maxay ka dhalatay shay ma'duun ah soo maa waa tuug shuruuddii waa ku oofsantay gacangoyntii xaakimkii baa loo keenay wuxuu amray in gacantii la jaro gacantii ha kow la siiyey wixii tallaabo la qaada lahay oo yacnii taxadarana waa la qaatay gacantii markii la jaray waa dhintay ninkii cayaanka bacdi siraayaa dhacday markaasuu u dhintay ma ninkaasi mag iyo diyo iyo miyuu yeelana mase ma yeelanayo ma yeelanayo lianna haadaa siraayadan iyo yacnii nafgo waxay ka dhalatay shay sharcigu idmay oo ninkan gacantiisa in la gooya gacan macsuuma meesha kuma haynin ninkan awalba ayb ayb wain kaana alqadcu haddii uu yahay qadciguna jinaayatan hadduu ahaa adaa ku edab darooday ninkan faas baa gacanta uga dhufatay kow gacantii waa go-day siraaya dhacday waa dhintay ninkii waa qisaas marka yuu yeelanaa ama diyo ayb maxaa yeelay marka hore mid gacan qadcigan baaba jinaaye oo ma'duun aan ahayn ayb duminat isiraayatu siraayadii waa la damaanayaa tabacan liljinaayati jinaayada iyadoo raacsan ayb wakadaa waxaa lamida low araada haddii uu doono an yamura bayna yaday hortiisa inuu soo mara insaanun insaan wahuwa yusallii isagoo tukanayo uma daafacahu waa iska tuuray waa iska riixay xataa afdaa ilaa talaafatin ilaa uuba gaaray inuu dham uu baaba'o ayb aw talafin ama talaf aw aw tala aw xataa afdaa ilaa ya xataa afdaa ilaa talafihi ilaa uu ka gaaray hahay aw talafi bacdihi ama qaarkiis baa inuu wax ka baa go-aan ama wax ka baaba-aan lam yudma ma damaanaya ninkii iska riixay liannahu maaduunu lahu ku loo idmay waa isaga min ashaarici shaarica xaggiisa shaarica xaggiisa wuxuu ku leeyahay ninka iska reexi oo xadiidku waatuu dhahay fain abaa falyuqaatilhu haduu diida hala dagaalamo dagaalkana waxaa lagu fasiray imaamu shaafici iyo gacantii uu ku xoojiyo abuu saciidin alkhudri siduu sameeyey ayb nin baa saddex jeer isku dayay inuu soo maro mar walbaa gacanta xoog buu ugu riixaya marka xoog ku riixidaasi haddii uu gadaalgadaal gadaal u dhaco halkaas dhulka ku dhufto sanka dhiig ka keeno ku dhinto waxba looma haysto qofkaan maxaa yeele shay ma'duun ku ku dhintay ficilkaana ma'duun ah awal <clears throat> haddii sida kale ay noqotay wax ka baaba-aan ama jug gaartana waxba lama siinayo lianna hada shayun ma'duun oo yahay walow dafacahu hadduu iska riixo min hayri idnin minhu isagoon idin shaarica ka haysanin min hayri idnin idin la-aan minhu min ashaarici ow idmay la-aantii walaa min Ah, min hayri idnin idin minhu qofkan uunan ka haysanin la riexayo walaa mina shaaricina kama haysto shaaricina idin male ninkan <clears throat> ninkaana kuma dhihin warniyow meeshaan igu riix kuma uusan dhihin isaguna uma talifa ou talfay qofkii saa ku dhintay daminahu waa damaanaya marka wa min amhaali haada kan tusaalayaalkiisa waxaa ka mid ah annahu low wadica zawjatahu ayb xaaskiisii haddii uu wadiyo facaqarahaa ayb markaas yacnii uu dhaawac uu gaarsiiyo fain kaanat yuuda'u midluhaa iyadoo kale mid la wadiyo hadday ahayd lam yadman dalika alcaqr caqrigaas iyo dhaawacaasi ma damaanayo liannahu nashaha can ilwad'i alma'duuni fiihi wadi ama yacnii jimaac la idmay ayuu ku dhacay wain kaanat laa tuuda'u miluhaa iyadoo kale haddaan loo teginna daminahu ayb waa damaanayaa markaasna wa min dalika waxaa ka mida low wadaca xajaran fi ariiqi dhagax hadduu dariiqa dhigo aw xafara bi'ran fiihi ama ceel ou ka qodo uma talifa bihi insaanu ou ku dhinto ku baaba-o xayawaanun ama xayawaan fain kaana alxafru wa naxwuhu godka iyo waxa la midkaa ah hadday ahaayeen ma'duunan lahu fiihi ku loo idmay isaga ban kaana linafci lmuslimiin see loogu idmayna muslimiinta nafcigoodaa ku jiraba ayb dhagaxa meesha la dhigay ceelka laga qoday nafculmuslimiinaa ku jiro lam yadman ma damaanay maa talifa bihi wuxuu ku talfo wain kaana mutacadiyan fiihi haddii uu mutacadi ku ahaana damina ayb god baa ka qoday gurigaaga hortiisa dariiqa dadka ay maraan qofaa ku dhacay xayawaan baa ku dhacay waa damaanayda ila kaas adou gaar kuu yahay waxgaa muslimka nafci caama maaha ma'duun maaha wixii ka dhasha marka damaan buu yaa laga raboona ceel adiga aa leedahay waxaa ka qodatay jidkii adaana ku dheefsadoo dadka lacagaa uga qaadataa waxbaa ku dhacay dhulkaagana ma ahan dhulku waa dhul iska meel caamoo la maro dadku ay leeyihiin waa damaanaya wixii meeshaas ka dhaco ayb liannahu hayru ma'duunin fiihi ayb way badan tahay marka waxyaabahaas oo kale xarkahan korontada iyo ama dhulka iyo la marmarsiinayo ee waxaas o dhan hataa waa ku jiraan ayb maalin walba marka masaa-ishooda unbaa imaanaysa dad baa isku haysta qolo koronto korontadooda u fiiqan tahay baa waxay marsiinaysaa meel aan aada u fogeynba qof meesha isagana dantiisii ku xiran tahay mar walba wax ka dhiso ama wax ka waxawy ama dariiqi baabuurkii maraayeyba dariiqi ayaa laga yaabaa marka in korontadii ay ku dhegto qolada marka waxyaabahaasoo kale marka waxyaabo khatar fara badan ka timaado dhimasha ay ka imaan karta marka hayru ma hadduu yahay qofku waa in waa waa inuu damaanaa marka naam curfi socda hadduu jirana oo in korontada la daboolo la xirana haddii uu ka tago waa mutacadi markaas isaganaam waa mutacadi maxaa yeelay yacni koronto intaas xooggeedu la egyahay oo daqiiqad wax ku dilaysa haddii la furo meeshiina ay tahay baallo dadkao dhan ay korayaano roob hadduu do-o korontadii ay dhulka soo gaarayso xataa oo dadkii ay ku dhegayso haddana inuu yidhaha qofkaani xoraan ahay saan rabaan yeelaya ma saxsana taasna waxaan oo dhanna marka waxaa keenaya waxay tahay haddii damaan dadkaanu yacnii alla kacabsiga waa iska yaraadeen laakiin lacagay yaqaanaan lacag dhowr jeer haddii wax laga mago oo ay mag bixiyaan dhowr mar aaday u taxadarayaan marka waa dad marka dadkan dhiigooda iska ilaaliya aanba garanin oo keliya uun um iska garto saa wax ku cuntaan kuna noolaataan bis waxba ma dhaamaan marka duurjoogta duurjoogtaa ninkii ninkuu ka xoog badan yahy waa ku boodaa midba midkuu ka xoog badan yahay ayb hadday cabsi iyo waxaas arkaan oo kale yaacayaan marka dadkan hadda jooga saas isaga bateenba wa mima yushbihu hadihi alqaacida waxyaabaha qaacidadan shabahaya waxaa ka mid a ana alaahaara naashiata aahaarta ka dhalato can idaacati daacada ka dhalanayso muhaabun calayha tu layska hawaabinayo walaa siimaa maba kusii jirto in kaanad haddayba tahay makruuhatan linufuusi nufuustu mid ay dhibsanayso kanasbi watacabi noogga iyo daalka ayb wa raa'ixati sawmi soonka urkiisa alkarihati yacnii soonka raayaxadiisa alkarihati la nacayo linufuusi ay nacaysa nufuusta wa ana al aahaara aahaarta annaashi'ata ka dhalanaysa cani ilmacsiyati macsiyadiina tabacun lilmacsiyati <coughs> macsidii unbay tabac u tahay wixii raad macsi ka dhasho waa macsi wixii raad daaco ka dhashana waa waa daaco iyadana waa lagu ajartirsadaa qofka sooman afkiisa wax ka soo uraayo iyo soonkay ka dhasheen sooma ajaru ku leeyahy wmima yadkhulu fii hada ana man qadiba qofkii caroodo wa kaana qadabuhu lilaah caradiisuna ay ilaahay dartiis tahay fasadara can dalika alqadab caradaas xaggeedana ay ka soo fushay aqwaalun aqwaal ay timid wa afcaalun iyo afcaal laa tajuusu aan bannaanayn muta'awilan weliba isagoo ta'wiilsanayana fii dalika arrinkaasi mujtahidan ku ijtihaadayo fa inahu macfuwun canhu waa ku loo cafinayo yani wuxuu leeya nin mujtahida sidiisa oo yani eh, ahlu ijtihaad ah wax ta'wiilsaday muta'awil ah care ilaahay oo u qaba darteed uga soo fushay marka xugun riday xukunkaasina aan qofkaasi mudaabiq ku ahayn bitacyiin aan u daboolaynin xugun ayb marka shay buu ku arkay maalan qof baa wax kufriga ku dhacay shay bidcaabuu maalan ku dhacay buu ku dhacay laakiin heer ma gaarin isaga kaafir la yidhaha ama mubtadic la dhaho nin marka mujtahida yaa intuu ijtihaaday caradii ka badatay hadal buu tuuray marka ama yaa kaafir ama yaa mubtadic buu yidhi waa macfuwun canhu ayb waxyaabahan buu marka sheegay muta-awilan mujtahidan iyo waxyaabahaas marka quyudaad ou tilmaamaya haddaan marka taawiil meesha kugu jirinoo wax kale kugu jiraan iyo qofka uun iska nacayb kale iyo wax kaloo uun yacnii shayga ikhlaaska ka bixinayo caradii ikhlaaska wax ka saaro hadday meesha ku jiraan waa ku dambaabaysaa markaas kama qaala cumaru radia allahu canhu cumar siduu yidhi lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga uu ku yidhi fii shani xaaib ibni abi baltaca saxaabigaas shanigiisa inahu munaafiqun ayb riwaayadka qaarna inahu qad kafara waa gaaloobay buu yihi rasuulka ilaahay marka cumar ficil wuxuu arkay gaalnimaa meesha inuu ka jiray ka dhacay laakiin bitacyiin qofkan mucayankaa gaalma ku noqonayaa mawaanicdii marka bacdi almawaanic baa marka aan u muuqanin cumar ma fiirinin marka mawaanicdaa nebiguna ad mawaanicdaas u yani u fiiriyey maanicaas ta'wiilka waa iska dhaafeen ayb cumar laakiin isagu marka inahu qad kafara inahu munaafiqun buu yidhi waa cafis midaas oo maxaa yeelay waxa ka keenay waa caro oo lilaahi ah yani waxawa naftiisa iyo adduunye uu ka raba iyo uma uunan dhihin bukhaarina marka meelo badan u baabaabaystay sidaan oo kale waxaa lamida ah sacd bnu cubaada markii uu yidhi nebigu uu yidhi yaa ninkan iiga cudur daarayo cabdullaahi bnu ubay yaa iga dhicinayo iga qabanayo fii rajulin eh, qad aada ahlii ama qad balaqa adaahu fii ahli nin dhibkiisu ehelkayga uu soo gaarayaa iga qabanayo riwaayadka marka waxay yihahdaan sacd ibnu mucaada istaagay qaarna waxay yidhaahdaan usayd bnu xudayr iyo calaa kullin ishkaal badanaa meeshaas ku jira maxaa yeele sacad wuxuu dhintay waqtigii khandaq ifkiguna wuxuu dhacay sanadii lixaad meelahaasuu dhacay marka isagoo dhintay shanaad sanadkii shanaad see sanadkii lixaad hadalkan u yidhi marka ishkaal macruufaa ah ku jiro kutub siyarna ay sheegaan <clears throat> marka <clears throat> alaa kullin <clears throat> usayd ibnu xudayr iyo ansaartii baa marka waxay dhaheen haddii ninkaas annaga uu naga mid yahayna rasuulka ilaahayo waa dilaynaa noo idin haddii uu waa dilaynaa haddii uu walaalaheen kale ka mid yahayna qolada kalena oo reer khasraj uu yahayna noo idinoo amarna sii waa dilaynaa markaasuu sacd ibnu cubaada yidhi maya been baa sheegaysaa mana dili kartid buu yidhi ninkan markaasaa usayd ibnu xudayr yidhi innaka munaafiqun tujaadilu can almunaafiqiin munaafiq waxaa tahay munaafiqiinta u doodaayo sacd ibnu mucaad sacd ibnu cubaadana munaafiq ma ahayn sayidulkhasraj buu ahaa saxaabi jaliilo weynna wuu ahaa markaas baa caa-ishana waxay tidhi ka hor waa fiicnaay bay tihi nin fiican buuna yahay laakiin markaas akhadathu xamiyatun oogaa waxaa qabtay dhiillo xasabiyad baa marka waxyar qabatay markaasaa marka sidaas hadalkaas uu yidhi marka innaka munaafiqun dhahayo usayd hadaban lilaahi buu u yidhi ilaahay dartii caro uu caroonaya darteeda u yidhi waana waana mutaawil hadalkaas maxaa yeeley wuxuu tusaa warka daahir hadalkaa daahirkiisa waxaa ka muuqdo ninkan waa munaafiq ibnu ubay in la difaaco ma mudna waxbaa ka muuqdo marka warkaa wuu ka muuqdaa laakiin bitacyiin ninkan maugu dhaboobaa munaafiq maku noqonayaa taasaan meesha ku jirin taas laftirkeeda waa soo gelaya waxyaabahaas dhan baa soo gelaya ayb waاctiraaduhu calى الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama iyo ictiraadkiisii nebigu uu caariday fii qisati اlxudaybiya xudaybiya markuu nebiga heshiiska ii saxeexay waa kii cumar marka hadal kulkulul yidhi lima nucdi daniyata fii diinina alasnaa cala اlxaqi wahum cala اlbaطil iyo waa cumraysanaynaa sow nama dhihin hadal nebiga hortiisa kuwaad adag u hay maca dalika cumar sadaqou bixi jiray markaas wixii ka dambeeyey waxyaabahaasoo kale marka waa iska macfu sababtoo ah waxaa ka keenta caro ilaahay dartii <clears throat> ayb waاctiraaduhu calى الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm fii qisati اlxudaybiyati wanaxwiha iyo wuxuu la mida bikhilaafi man qof laakiin way yacnii iyadoo ay ka duwan tahay shanigiisu qasduhu qasadkiisu mutaabacatu hawaahu ay tahay hawadiisa raacitaankeeda walxamiyatu linafsihi iyo naftiisa inuu u dhiiloodo fa innahu yucaaqabu waa lagu ciqaabaya calaa maa sadara canhu wixii ka soo fulay min alaqwaali waalafcaali ah waa lagu ciqaabaa kaas ayb qaacidadan marka milooyin fara badan buu ka bixiyey ninkii marka hawo iyo naftiisa iska rabta iskaga dhahaya waa lagu ciqaabaa kaas dadkii marka in la kala saaro marka nin walbaana inuu kusoo gambado maaha marka ilaahay dartiisaan u caroonayaa mid jaahila ah wuxuu leeyahay masjid buu ku istaagayaa markaasoo wax daldalaya axkaam daduu tabdiicinayaa dad buu tafsiiqinayaa dad buu takfiirinayaa hadhow haddii la lagu celceliyana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan ilaahay dartiisaan aniga u sameeyey care ilaahay baa iga keentay darteed marka care ilaahay darteed haba kaa keentee laakiin adu inaad marka axkaamtan riddo cilmiba uma maa iska joogtid caradu ile macrifo cilmi iyo waxyaabahaasay ka dhalatayen marka dad badanoo suuqa isaga jiro dadka iska tabdiiciyo culummada iyo ama yacnii dadka iska takfiiriyo muslimiinta iyo tan ma soo hoosgeli karaan qof muta'awil ah muta'awilku ta'awilkuna ta'wiilkuna muxuu ka yimaadaa nin wax garanaya baa wax ta'wiilsan karaa nin jaahila ah isagu muxuuba ta'wiilsan karaan ta'wiilku wuxuu ku suurtoobaa nowcan maa nin macrifo leh oo diinna ay ku jirto ayb tawiilka muctabarka kaasoo kale kale wixii luqada asal kuleh sharcigu si asal ugu yeelo karo ayb qofka haddii uunan sidaas ahaynna ictibaar male warkiisu ayb mana ahan inuu marka waana in lagu laga zajiriyo laga ciqaabo oo aan lagu fasixin dadka ayb ayb amilooyin fara badan baa marka tan oo kale iska soo gelayso aada u fara badan ayb xukmin حكم dائr mع wa وhiy اlatي qad أwjabat لشhircatه وaكuلu xukmin xugun dhammaantiis daa'irun weeyaan ku soconaayo wareegaayo maca cilatihi ciladiisa maceedu la wareegaya wa hiya ciladuna allatii tii weeyaan qad awjabad waajibisay xugunka lishircatihi eh, yani jidayntiisa tii ku waajibisay waa xugunka xukunka jidayntiisa cilada iyadaa waajibisay oo keentay qaacidadan marka wuxuu sheegaya qaacidadii ahayd alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunku wuxuu ku dul wareegaa iladii ciladiisa wujuudan wacadaman joogid iyo maqnaansho qaacida marka iyadana anfac badan wahay ayb oo qofku uu waxyaabaha mutafariqaadkaana uu fahmaayo waxyaabaha yacnii isku midkaana uu hal meel isugu geynayo wa kullu xukmin xukun dhammaantiis daa'irun weeyaan mid wareeganayo wareegaya maca cilatihi ciladiisa maceeda la jirkeeda ayuu ku wareegaa wahiya ciladu allatii tii weeyaan qad awjabad waajibisay lishircatihi xukunka jidayntiisa yacni ana alxukma xukunku yaduuru maca cilatihi buu ku wareegayaa wujuudan wacadaman idaa wujidat ilcilatu haddii la helo wujida alxukmu <coughs> xukunkii waa la helay wain intafat ilcilatu ciladii hadday anfoontana intafa alxukmu xukunkii waa anfoomay isaguna waalcilatu cilada hiya alatii waa midda shurica alxukmu xukunkii la jideeyey liajlihaa iyada darteed loo jideeyey wayadkhulu taxta hadihi alqaacidati qaacidadan hoosteeda waxaa soo gelaya masaa'ilu kaiiratun masaa'il fara badan minha masaa waxaa ka mid a ana almashaqata mashaqadu culliqa calayha waxaa lagu xiray axkaamun kaiiratun axkaam fara badan min atakfiifaati oo takfiifaat ah biالsalaati wالzakaati wالsawmi wاlxaji wاlcumrati wanaxwiha min alaxkaam mashaqadii baa axkaam badan oo takfiifaat ah mashaqadaa waxaa looga dhigay cilo oo haddii mashaqadii la arko takfiifkiina waa imaana xukunkiina wanaxwiha min alaxkaami ah idaa wujidat haddii la helo almashaqatu mashaqadii xasalat اtakfiifaatu takfiifaatkii marka waa la helaya almuratabatu calayha ee laga ratibay mashaqadii korkeeda waidaa cudimat اlmashaqatu haddii la waayana cudimat hadihi اlaxkaam axkaamtaas takfiifaadka waa la weynaya iyaduna waa la waaye watafsiilu اlmashaqati mashaqada tafsiilkeedana macruufun fii kutubi اlfiqhi waa soo tilmaamana annaga laftirkeenna markaan soo marayna almashaqatu tajlib الtaysiir wa min dalika waxaa ka mid ah takliifu wahuwa اlbuluuqu wاlcaqlu culliqa calayhi umuurun kaiirat baa lagu xiray min alwujuubi wujuub oo waxyaabihii waajibayay fi lcibaadaati cibaadaadka dhexdooda wa sixati alcuquudi fi lmucaamalaati ah iyo cuquudda ansixitaankooda mucaamalaadka dhexdeeda ayb wa wujuubi alqawadi qoorgoyntii ama qisaastii waajibnimadeeda fi ljinaayaati wa wujuubi lxuduudi xuduudda waajibiddeeda waalcuquubaati kulliha wاlcuquubaatu kuluhaa cuquubaadka oo dhanna mucallaqaة bitakliifi bay ku xihan yihiin ayb tahbutu way sugnaanaysaa cuquubaadku biwujuudihi biwujuudi takliifi takliifka joogistiisa watantafi bicadamihi weytadiisana waa ku anfoomaysaa yacnii qof aan mukalaf ahayn lama ciqaabi karo ciqaabtu waxay ku xihan tahay takliif majnuun iyo sagiir iyo lama ciqaabayo qofka la ciqaabayo in la ogyahay inuu yahay qof mukalaf ah laakiin damaanku ma ku xihan yahay takliif tadmiinka shayga la damaanayo ma ku xihan yahay takliifna limaada uusa ugu xirnayn sababta uusan ugu xirnayn waa sax waa xoolo ku tacalluqaa laakiin sababka yacnii takliifku uunan ugu xirnaanaynin maxay tahayna aljawaabiru sax ah, saas waay qaacidada waa jirtaa jawaabirtu aathaam kuma xirna qofkaasoo isagoo yacni la dambaajinin ayaa wax ku waajibi karaan oo jawaabir ah si kale haddii loo sheegana axkaamta meeqa noocay u kala qaybsantaa maya xukunka sida koreo guud meeqa u qaybsamaan ya takliif iyo wadci xukun takliifi xukun wadci ah jawaabirtu maxay soo gelayna hal hiya min alaxkaami اtakliifiyati am min alaxkaami اlwadciya axkaamta wadciyada asbaab wax ku tacalluqo way alaxkaam اlwadciya sabab maanic shardi xukun takliifi mu ahe mase wadcibuu ahaa wadci buu ahaa damaanulmaalka maxaa keenaya sababaa keenay sababkuna axkaamta wadciguu ka mid yahay takliif shaqaba kuma laha marka waa waa laga rabaa majnuun iyo ilmo yar yar ayb ayb watantafi bicadamihi ayb cuquubaadku marka waa ku anfoomaysaa bicadamihi ayb bicadami atakliif dee takliif loo cuquubo ma jirto wakadalika tamyiizu baa la mida walcaqlu walislaamu baa la mida shardun lisixati jamiici alcibaadaat cibaadaadka inay ansaxaan dhammaantood bay shardi uu yahay laa tasixu ilaa bihaa cibaadaadkuma ansaxayaan ilaa bihaa tan maahan yacni inay la tamyiiz maahan ilaa bihaa iyo ilaa bitamyiizi bal jamiicu shuruudi alaxkaami axkaamta shuruuddeeda dhammaanteed daakhilatun taxta hada alasli bay soo gelayaan wkulu shardi laazimi lilcaaqidi fi اlbayci wاlnikaaxi wاlmaqaasidi ilaa shuruuطa xalalat muxarama ow cagsahu fabaailaat faclama ayb ow cagsuhu fabaailaat faclama wuxuu yidhi wakullu shardin shardi dhammaantiis laazimun weeyaan ku laazimayo lilcaaqidi caaqidka u laazimayo kan guntay wuu u laazimayaa shardi kasto fi lbeyci beyca dhexdiisa uu ku guntay wanikaaxi nikaax dhexdiisa uu ku guntamay iyo walmaqaasidi ayb ilaa shuruudan shuruud mooyaane shuruudaas oo xallalad ali xalli shay muxaraman shay muxaram ah ayb ayb ow cagsahu ama kaa cagsigiisa shuruud oo cagsigii ah ilaa shuruudan xallalad muxaraman xalli ow cagsahu ama cagsigiisa ow cagsahu marka maxay noqonaysaa xaramad muxallalan shay la xalaaleeyey bay ayay xarimtay fa baailaatun fa hiya iyadu baailaatun weeyaan kuwan faclamaa ay faclaman ogow sidaa marka halkan marka wuxuu ka gelayaa marka baab muhiim oo shuruudda dadku ay wada galaan ay ku heshiiyaan xadiidka si guud wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiinta shuruuddooda korkeeda iyay yihiin shuruudaasi marka waa daysan tahay ilaa waxaa laga fiirinaya shardi shay xalaal ah xarimaayo ama shay yacnii xaaraam ah xallilaayo taasaa marka uu ka soo reebay sheekha shuruudda marka la joogana dadku laba dara waxaa weeyaan annaasu fi shuruudi bayna qowleyni dadka marka shuruudda laba qowl bay ku kala dhex jiraan ayb ahlu daahirka ahlu daahirka marka qoladan daahiriyada iyagu waxay leeyihin alaslu fi الshuruudi wاlcuquudi alxadru ilaa maa abaaxahu sharcu iyagu waxay leeyihiin shuruud kastoo la wada gelayo inuu sharcigu banneeyo nas loo hayo haddaan shardiga loo haynin nas qur-aan ama xadiid wax jira maaha waa ifraad fara badan baa ku jira marka waxay leeyihin laba qof hadday shardi wada gelayaan kitaabka in lasoo bixiyo laga helo shardiga inuu sax yahay inuu yani mubaax yahay in laga helo sharciga iyagu saasay dhahayaan qowlka labaad waa qowl akari اlfuqahaa ay qabaan oo dhahayo alaslu fi shuruudi alibaaxa shuruuddu waxay asal ku yihiin inay bannaan yihiin ilaa maa abdalahu sharcu wixii sharcigu ou ibdaaliya maahane <coughs> oo una waxba ka soo qaadin shaykhu lislaam ibnu taymiya fi lqawaacid اnuuraaniya qowlkan labaaduu rajaxay wuxuuna u deliishaday nusuus fara badan nusuustaana waxaa ka mid a nusuusta caamkoo yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuquud waa shuruud wax kale maaha si mulaq marka nusuusta idlaaqa ku jirana waa deliishaday iyo ciddii heshiisyada ka baxdo oo buriso nusuusta marka yacnii lagu eedeeyey walaa takunuu kalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaaha iyo aayadahaas oo kale ayb haddii marka idaa kaana alaslu fiiha alxadru hadday sida daahiriyada sheegayaan ay ahaan lahayd oo shuruudu asalkoodu manci ay ahaan lahayd <clears throat> lam yajuz an yu'mara bilwafaa'i muطlaqan waxa la oofiye si mudlaqa looma dhaheen waxaa la dhihi lahaa waxaas iyo waxaas hala oofiyo oo bannaan ayb marka maadaama si mudlaqa ah haloo oofiyo laysyiri meeshaas maxaa ku jira marka in shuruudu mudlaq ay tahay ilaa wixii sharcigu ibdaaliya ma ahani <clears throat> ayb shuruud iyaga marka shanigooda saas waay musanifkuna marka wuxuu tilmaamay shuruudda iyagu keenayso eh, shay xaaraama taxliilka eh, xalilayso ama shay xalaal aad taxriiminayso tan marka shuruudu culammadu waxay u qaybiyaan marka shuruud laysku waafaqsan yahay in la ilqeeyo iyo shuruud laysku waafaqsan yahay in la ictibaariyo iyo kuwo maxalu khilaaf ku jiro kutubaha furuucda shuruudda laysku waafaqsan yahay in la ilqeeyo waxay tahay shardi kasta oo maqsuudkii caqdiga sharcigu caqadka uu sharcigu ka lahaa ka hor imaanayn shardi kasta ee ka hor yimaado maqsuudkii waxaan loo jideeyeyba hadduu ka hor imaanayo waa sharci baaila oo maxaa ka mida maalan waxaa ka mid a nikaaxa shar maqsuudkiisu waa maxayna nikaaxa maqsuudkiisu qofku inuu ku dhowrsado shahwadiisa meel fiican oo xalaala ku guto ilaahay fadligiisa uu ku raadsado wax uubaga raadsado saasa maqsuudkiisu ahaa haddii laakiin shardi lagu gala maalan maqsuudkaasba inaan la samayninba oo maalan qofkii wuxuu leeyahay eh, nikaaxi markaana waa ku guursanayaa laakiin shardi waxaan ku wada gelaynaa wax jimaaca wax nafaqa ah wax yacnii la jooga midna iguma lihid ee maqsuudkii nikaaxuba kaas baabi'inayaan muctabar maasha kaas ayb baaci oo kale shardi waxbay kala gadanayan markaas wuxuu u shardiyey bishardi alaabtan inaad adig qaadanaynin halkaanla iska ollaysa alaabtan mana gedi kartid alaabtan yani marka ba maqsuudkiisu muxuu aha ninkaanina waxaan milkiyey ahayd shardigaanna inuu milkiyeyba kasoo horjeedaa baa baail lagu cunaa ma ansaxaya kaasna shardiga saasoo kalewaxaa kaloo eh, qaybna waxaa laysku waafaqsan yahay in la ictibaariyo waa wixii qabuulkii iyo iijaabkii iyo waxyaabihii waxyaabahaasoo kale muctabar ictibaaray leeyihiinoo nikaaxa marka shuruudihiisii sharciguba u dejiyey waa mutafaqaa lagu yahay kuwo marka waxaa jira khilaaf ku jira oo culammada aragtidooda ku kala duwan tahay waxaa ka mid a maalan naagtu haddii ay shardi ninkeeda kula ninka markuu guursanayo ay kula gasho bishardi inaada ila guursanin isagiina waa aqbalay marka waa yahay shardigaas marka sharcan muctabar miya mase ma aha kaiir min alculamaa xanaabilada iyo ibnu taymiyana siduu taxqiijiyey ibnulqayim iyo waxaa weeyaan shardi muctabara waay shardigaas maxaa yeele waxay leeyihiin shardigan taxliil iyo taxriim midna maba ka hadlaayo keliya un marka wuxuu ka hadlaya ninkan inuu guursado naag labaadna waa yeeli karay isaga ikhtiyaaru lahaa awal waana iska dhaafi karin ee eh, hadda iska dhaaf waayo ikhtiyaarkaas dhaafiddaa qaado marka shardi oo waxbau xarimay waxbau xallilay la dhihi kara maan saasay dhahay culamada shaaficiyada agtooda iyaguna waxaa mashhuurka ah shardigaas inuunan muctabar ahayn oo waxay leeyihiin shardi yani yuxillu xaraaman eh, yuxarimu xalaalan shay ma'duuno xalaalow shardigan xarimaya ictibaar ma leh haddii lagu heshiiyo xataa ee ninka uu iska guursado wax fasaha naagta ma yeelanaysa qoladan markaa xanaabiladu laakiin waxay leeyihiin fasakh waa yeelanay markaas hadduu naag labaad keeno khiyaar waxay u leedahay inay ka fasakhato qaaliga u geyso adiga marka shuruudo sidaas oo kale oo khilaaf ka istaaga kutubta furuucda waa jiraan qaacidada guud laakiin adigu sidaan baa fahmaysaa wahada aslun kabiirun asal weyn weeyaan kan waqaacidatun kuliyatun qaacida kuliyaa weeyaan fi shuruudi fi shuruudi saxiixati shuruudda saxiixa ah wa shuruudi اlbaailati iyo shuruudda baailada ah wadalika arrinku waxaa weeyaan ana shuruuda shuruudda fii jamiici اlcuquudi cuquudda dhammaantood nowcaani laba nooc weeyaan saxiixatun wa baailatun faama asaxiixatu fahiya kullu shardin shardi kasta weeyaan ishtaradahu lmutacaaqidaani labada heshiiska wada gelaysaa ay guntaan lahumaa iyaga ay isu guntaan ow liaxadihim ama midkood fiihi maslaxatun ay ugu jirto walaysa fiihi maxduurun wax markaa laga digtoonaado laga cabsadaana mina shaarici shaarica xaggiisa aynan kaga jirin shuruudda marka waxaa aada looga fiiriyaa kutubtan qawaacid nuuraaniyaha meel baab dhan buu shuruudda u yeelaa wydkulu fii haadaa kan waxaa gelaya dhexdiisa jamiicu shuruudi shuruudaha dhammaantood fi lbayci beeci dhexdiisa ahaa wa shuruudi baa gelayaan shuruudaha fi lijaarati waاljicaalati ijaarada iyo jicaaladii wa shuruudi shuruudi fi اruhuuni wاdamaanaat wa shuruudi fi الnikaaxi wagayriha min ashuruudi ee shuruuda cala اkhtilaafi anwaaciha fainahaa shuruudu weeyaan laazimaة laazima lilmutacaaqidayn shuruudaa markaa shuruud laazima oo laazima lagama bixi karaa laga wado lilmutacaaqidayni labada gunta ee iyagu markaa heshiiska labada daraf uu ka guntan maayo idaa lam yafi axaduhumaa midkood hadduunan oofinin bimaa caleyhi waxa korkiisa ah minhaa oo shuruud ah kaana lilaakhari kan kale markaa wuxuu leeyahay kaana lilaakhari waxaa u sugnaanaya alfasqu oo midka dambe marka wuu fasakhi karaa waa haddii uu kan ka soo bixi waayo shardigiisa wa shardu shardiguna imaa lafdiyun lafdi weeyaan waimaa curfiyun ama waa curfi wa imaa sharciyun ama waa sharci shuruuddu marka intaas u kala baxdaa shardi lafdi oo lagu wada dhawaaqo iyo mid curfi ah iyo mid sharci ah oo sharcigu uu sheegayba ayb curfigu waxaa weeyaan dadka meeshaas degan curfanba haddii labadan qof ay ay mucaamaladan ay dhex marayso shardiga waaba isaga jiraaba waa layska ogyahamarka <clears throat> shardiga sidaas oo kale hadduu yahay waa meeshuu ku jiraa walow yaanba lagu dhawaaqin wa ama shuruud اlbaaطilatu fahiya alatii waa midda tadamanad koobsanayso ima taxliila xaraamin ow taxriima xalaalin wayadkhulu fiiha waxaa gelayo jamiicu shuruu jamiicu shuruudi اlbaaطilati fi اlbayc shuruudaha beeca baaطilka kuwa dhexdiisa dhammaanteed wاlijaarati wاlrahni wاlwaqfi wالnikaaxi baaطilka ku ah <clears throat> fainahaa mushtamilaة calى taxriimi اlxalaali maxaa yeele waxay koobsanaysaa xalaal la xarimo ow taxliili lxaraami ama xaraam la xallilo waman ta'malahaa qofkii firfiiriyana wajadahaa kadalika sidaasuu ku arkayaa ayb ayb wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali